قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan rajayn doonaa inaan afar cashar uusan ka badanayn inta soo hartay markaa cirka uboodno afar cashar buu noqon doonaa haddii kale waa ka yarayn doona isku dayi doonaa insha allah macquul maa hadda kabacdi waa dha maanta udambaysa maanta udambaysaba insha allah may waxaan sheegaya haddaan ka dhigayno maqrib aan ka dhigayna insha alla maanta udambaysa bacd alcishaa dama socoto waabitaali casharkana waabaan maarata waxu marayn doonaa inuusan waxba nooma har insha allah soo jeedahaya waan dureelina ah. waxaan ku jirnay eh, xilyatu aalib alcilm casharkana waxa weeyaan wuxuu ku saabsanaay almuxaafadatu calaa ra'si maalik saacaati cumrig marka eh, ra-su maalka qofka uu leeyahay oo aasaaska daalibulcilmigu waa waqtigiisa weeyaan mualifku wuxuu ka hadlaya waqtigu inuu maaragtay muhiim yahay waxaan soo gaarnay shaacirka hadalkiisa uu yihi maa lilmuciidi walilcawaali inamaa yasca ilayhina alfariidu ya alfarid keligiis weeyaan min alfardi baa laga keenay faridna waa sidoo kale waa munfarid weeyaan ninka keligiisa oo yani keligiisa ayaa maaratay meel fog gaara qof ciyaal badan iyo maaragtay badanaa ciyaalku waxay keenaan mashquul inaad mashquushid marka ma lilmuciili walilcawaali inama yasca ilayhina alfarid lfaridu waiyaaka waiya iyaaka waxaan kaaga digayaa wa tamiir taswiifi inaan ta'miira taswiifi calaa nafsika naftaada inaad dib u dhigitaanka hogaan uga dhigtid ayaan kaaga digayaa tamiir bimacnaa an tuamira nafsak naftaada aad u hogaamisid an tanqaada nafsuka ilaa naftaada u hogaansanto had jeer sofa sofa sa kada qadan acmalu kada camal walbaba dib aad usii dhigtid taas baan kaaga digayaa qabo hadda waxaad qaban lahayd wa iyaaka waxaan kaaga digayaa waiyo naftaada iyo wa ta'miira taswiifi beri iyo sawfa inaad amiir uga dhigtid oo hogaanka u gelisid calaa nafsia naftaada naftaada yani ay u hogaansanto falaa tusawif linafsika naftaada dib ha ugu dhigin bacda alfaraaqi min kada markaan waxaas ka soo jeesto wa bacda taqaacudi markaan shaqada ka fariisto wa bacda taqaacudi fardiga dabadiis min alcamali camalkaan ka fariisto hada amal min alcamali hada camalkaan markaan ka fariisto wahaakada saas yani waxau ujeedaa wuxuu kuleeyahay weligaa ha dhihin shaygaan hadda mashquul baan ahay markaan usoo jeestaan qaban doonaa cilmiga waxaan baran doonaa maarata markii a shaqada uga dhamaato cilmiga waxaan baran doonaa markii maaragtay aan jaanas u xiro iska ilaali jaanasa behelimays ku xisaabta dadka qaar waxay kuleeyihin oh, wallahi carshiga maanta waa goynayaa cajardaan ka dhegeysan doonaa araraga soo dhegeystay ah, dab dhegeysto baa weligaa dambe weydii waa khalaas waa say utagta waa faat alawaam marka haddaad maantaas waxaad kuu jooga aad qaban weysid dib dambe maarata uga fekerin wuxuu kuleeyahay falaa tusawi ah, tusawif ha u soof soofayaan waxay dhici doona mustaqbalka weeyaan dhici doona ayaa la yihahdaa tanfiiska iyo wixii dhici doona sawfa ha oranay naftaada maarata dib haugu dhigayna nafsiga naftaada bacda alfaraaqi min kada waxaas markaan kasoo jeesto sa afcalu sa lqur'aana yani waxwey aad leedahay maalin kasta ugu sheekaynaysa naftaada lakin wax soconaya maaha wa taqaacudi min alcamali hada shaqaatan markaan ka fariisto sa kada waqadan sa wabacda sanatin sa wacindama akunu atafraq min hada amal yani akhruj min hada alcamal waunhihi afcalu kada hada kula huwa taswiif shayaan waa malmala shayaan dhamaanteed wya wahaakada saas bal bidaara albidaara albidaara qabla an tasduqa calayka qabla an yasduqa calayka qowlu abi axaan abi axaan ma idin qoran abi damxaan weeyaan ma ansax maayo daxaan maaha wa bal albidaara deg deg qabla an yastuqa intuusan kugu rumoonin calayka dushaada qawlu abiaxmaan alqayni ayaa la yihahdaa xandara ibnu xandara ibnu sharafi eh, ayaa la yihahdaa waana shaacir oo mukhadram ah ayuu ahaa gabyaay jaahiligiina noolaay islaamkana soo galay buu ahaa oo islaamka islaamay laakiin nabiga alay sl waqtiisii wuu noolay nabiga lama kulminin alayh isalaatu wasalaam waa taabici marka mukhadram weya shaacirkaani waana sida qoraalka oo qoro daxaan ma aha waa damxaan alqayni baa la yihahdaa ya dam dam dam damxaan damxaan damim xaa alif nun daxaan ma shaacir marka mukhadram weeyaan wuxuu yidhi marka intuusan kuu rumoon haalkiisu bidaara qabla an yastuqa calayka qawlu abi amxaan alqayni haalkiisu intuu kuu rumoomin ow yihi xanatnii xaaniyaatu dahri xataa kaanii khaatilun adnuu lisaydi qasiiru lkhadwi yaxsibu man ra'aani walastu muqayada anii biqaydi waa kaas usuir maarata waqad qayadaka zamaanu bishari qaydi saas wuxuu wuxuu yidhi eh, taqaaraba khadawaatu rijlika yaa suwaydu waqayadaka azamaanu bishari qaydi eh, marka shaacirkaas saas wuxuu leeyahay xanat waxaa ijebiyey xaaniyaatu dahri sabanka eh, kuwiisa maaragtay dhabarka jebisa xana min xana dahru dhabarkiibaa soo gotay marka sebanka kuwooda dhabarka goda allatii taxunu dahra wa taksiru min xanaa dahruhu yanxani inxinaaan erga xaggaasa laga keena marka sebanka kuwooda maarata jebiyaa dhabarka ayaa dhabarkaygii jebiyey waa soo gotay soo maaha markaasaan usoo gotay da darteeda kaan xataa ka kaanii aniga waxaad imooneysaa khaatirun mid ma garanaysaa maaratay u dhakanaya oo u dhuundhuumanaya ama maarata khatalaya oo adnu u dhowaanaya lisaydi ugaar nin ugaar u seexseexanaya maarata midig uga imaanaya bidix uga imaanaya siisoo kalaad mayso dharkana soo gutay inaan u dhuumanayo ugaar inaan qabto duqnimada darteeda qasiiru lkhadwi kaanii khaatilun khaatirkaasoo qasiiru lkhadwi lugihiisu maarata tallaabadiisu ay gaaban tahay yaxsabu wuxuu u malaynayaa man ra-aanii qofkii arka annii biqaydin inaan dabranahay walastu muqayada mid la dabranay ma saan u soconay waa subsulaya ma kuleeya ah, inaan dabranahay baaba la moodayaba maarata nin dabrana ma ah ee saasa u dhakanaya markaad halkaas gaarto waxaad qaban karto maaha soo ma aada gabowdid ma garanaysaa yaxsabu yaxsibu man ra'aanii anii anii biqaydin walastu muqayada halku saasu ahaa marka inaan dabran had mudaysaa mid kale wuxuu ihi adib kaanii kulamaa qumtu raakicu waan maa garanaysaa waan tukublaynayaa markaan kacoba waxaa la moodaya aan rukuucsanahay buur ah, ma garanaysa daqnimo daraaddeed ah, iyo gabow ayaa darteeda ma garanaysaa marka qofku markuu noocaas gaaro maxaa uu qaban karaya taagdaro oo jirkiisi maaratay taagdaraado marka intaad caafimaad qabto ee maarata ka faa-iideyso ayuu leeyahay ma garanaysaa kaasuu yidhi taqaaraba khadwu rijlika yaa suwayd suwaydow lugahaaga isu dhawaanshihiis socodkaaga waa isu dhawaade wa qayadaka zamaanu zamankaa ku dabray bishari qaydin dabar marka u xunba kugu dabray zamanka lugaha kaa xihay qaala usaamata ibnu munqid usaama ibnu munqid waa shaacir mashhuura ah, diiwaan buu leeyahay waxaa u turjumay xaafid dahabi kitaabkiisa taarikh lislaam wuxuu dhintay maaragtay shan boqol sideetan iyo afarti ayuu dhintay maarata ayuu dhintay markaasu wuxuu leeyahay shaacirkana muxuu yihi maa hamaaniina caaa maa maca hamaaniina caasa dacfu fi jasadi wasaanii dacfu rijlii wairaabu yadi ida katabtu fakhaطii khadu muطaribin ka khadi murtacish اlkafayni murtacidi facjab lidacfi yadi can xamliha qalma min bacdi xamli اlqana fi labat اlasadi faqul liman yatamanaa tuula mudatihi hadihi cawaaqibu tuuli اlcumri wاlmudadi ayuu ma garanaysaa asagoo ka isna noocaasoo kale ka sheeganaya da-da ayaa wuxuu leeyahay usama ibnu munqin maca thamaaniina sideetan sano la jirankeeda markaan sideetan gaaray ayaa caafa dacfu taagdarro ayaa ku faaftay iyadoo fasahadiday fii jasadii jirkeyga ah, jirkeygii taagdaraa ku wada faaftay isaga dhamaan ku yacday oo fasahadiday yani caaf walaa tacthaw fi ardi muslimaat e, waxa weeyaan alisraacu fi lifsaad weeyaan jirkeyga dhammaanteed waxaa ku yaacayday iyadoo waliba kharibaysa taagdaro sideetan sano markaan gaaray wasaaanii waxaa i xumeeyey dacfu rijli labadii lugood taagdaradooda iyo wadiraabu yadi iyo gacanteeda maaragtay ruuxashadeeda ah, nin soomaaliya ha yiri laba waa ay qarqartay laba waa ay qarda raatay laba waa ay qaadi weyda buuri ah, mafahmi saas waa runtiis weyaan ah, laba waa qarda raadeen waxa weeyaan waa labada meelood oo kaadidaya saxaradu ah, iska soconaysaa labana waa ay qarqareen buu leey waa laba gacmood ka siinaya labana waa qoyeen bur laba indhood iska ilimeynaya labana waa ay qaadi waayeen bur waa labadii lugood marka waxa weyaan ninkan tan oo kale ayuu tilmaamaya maarata wasaani waxa ay xumeeyey dacfu rijli labadii wa taagdaradooda iyo wairaabu yadi gacmayga maarata ruxashadooda laba gacmo qarqara murtacish weyaan markaasuu raidaa katabtu haddaan wax qoro fa khaii qoraalkaygu huwa khadun muarib muaribi huwa khaun khad weeyaan khadkaasoo muarib ah oo maarata asaga dhama ruxanaya isbaraanbaray waa iska dabdhac waa ruxanaya markuu qorma markuu qofku gaboobo mogtahay gacantii baa ruxanaysa qalinka markuu qabso yihaahdaba marna koofur bu aada marna bari bu aadaya afkiisa qalinka gacanti wax kuma celin kara gacanti ruxanaysa qalinka qaadaysa waa khadu mutarib weyaan ka khadi murtacish mid maaratay lulanaya lulanaya maaratay qoraarkiisoo kale ka khadi murtacish kafayn labais gacmo mid ruxanayaan qalinkiis ka hela murtacid maaratay oo ruanay murtacid ah ruxanaya ama maaratay eh, lalamo lamo socosho iyo ruxasho iyo maarata waa lulanaya lulasho eh, murtacishku waa midka lulanaya murtacidkuna waxa weya midka ruxana waa isku meeshi weya gacantii baa soconaysa facjab la yaab qofka maaratay arkayo sama qorayo waxaa la yaabtaa lidacfi yadi gacantee taagdaradeeda ay ka taagdaraatay can xamlihaa qalama qalam inay qaado xamlilyad qalama qal inay qaado ay ka taagdaraatay min bacdi xamli lqana markay warmaha ay qaadi jirtay dabadeed ay fii lubat fii labbati alasadi libaaxa rubadiisa iyo dhuuntiisa markaan maarata waranka gelin jiray kabacdi ayay qalin qaadi weyday gacantii xooga badnaan jirtay mugudada yara ee maaratay qanaa waa jamcu qanaa waa waranka maarata waran ayaa waxaan kusii dayn jiray libaaxa maaratay dhunta ka gelin jiray iyo rubadiis kabacdina maanta waxaan qaadi laah qalin baan qaadi lahay buui ma garanaysaa waqul faqul waxaa ku tiraahdaa liman yatamanaa qofkii jecel oo doonaya duula muddatii waqtigiisa cumrkiis uu sii dheeraado haadihi middatane cawaaqibu duuli lcumri cumriga dhirkiis ciribtiisu waasan waa tan iyo walmudadi ee duulu lmudda muddada dhirkeeda ninkiisin walada rabow waxaad on ogaataa waa tan maaratay cumri dheeri saan bay leedahay inaad qalin qaadi weyso faida fain fain fain aclamt acmalta miya fain acmalta albidaara fahada shaahidu minka calى anaka taxmilu kibr alhimati fi lcilm fain acmalta haddaad camal fashid fain acmalta albidaara deg dega haddaad ku camal fasho degdegtid nin degdegaya ata saas ujeedaa fain acmalta albidaara degdeg hadaad ku camal fashid oo aada degdegtid fa haadaa shaahidun kaas wuxuu markhaati ka yahay mshaahidu markhaati weeyo minka adiga xaggaa ka ahaaday calaa anaka adigu taxmilu inaad xambaarsan tahay oo ambaarayso taxmilu inaad xambaarayso kibara alhimati fi lcilmi yani himad weyn inaad cilmiga u haysid leanna qof wuxuu ku mamanaadaa u degdegaa wuxuu jecel yahay nabigana waa kii yihi khayrukum man taala cumruh wa xasuna camaluh waxaa idinku khayr badan qofka cumrigiisu dheeraado yani camalkiisuna oo wanaagsanaado ayaa idinku khayr badan marka haddaad degdegayso cilmiga umuman tahayo aad maarata inaad wax kala goyso raga tahay waxay kutusinaysaa inaad himad weyn uhaysid cilmiga dabagediska cagajiidka iyo caajisnimada iyo taswiifka iyo maaratay ayaduna waxay kutusinaysaa maarata dacf iyo khawar iyo maratay kutusinaysaa waxyaalaha aalibka looga baahan yahay xayaatihi alcilmiya xiliyada soddon iyo lixaad waxa weeyaan ijmaamu nafs nafta oo loo raaxeeyo inaa xoogaa bini aadamku mashiin makiinad maa mashiin ma ah. maanta dhan maa garan iskada wareegi karaya mashiinka laftiisa mar la dimiyaa inuu nasto darteed maskaxda maxaad malanaysaa marka qaarkood waa in maarata loo raaxeeyo maarata a xoogaa waxaad u baahan tahay ijmaam waa ijmaamu nafsi waxa weeyaan inaad nafta xoogaa u raaxaysa marka qaarkood xoogay ka neefidid jaadinimada didaalka ka neefisid oo nafta u raaxaysid marka waxyaalaha ijmaamka nafsiga ah Eh, saacatan fa saaca yaa xandala saaca saac laakiin maan xaaraan maaha waxyaala xalaal oo kala badan baa jira naftada maarata marka qaarkood xikaayooyin iyo waxyaala maarata kusoo jiitay nafta waxyaala kalaa jira dhowr ah oo nafta loogu loogu raaxeey karayo markay naftu maarata ay daashoba isaga marka tusaale kusiin doonaa markaasuu kuleeyahay qud waxaad qaadataa min waktika waktigaaga xaggiisa waxaad ka qaadataa suwaycaad saacda yar oo tujimu bihaa nafsaka tujimu Ah, bimacnaa turiix weeyaan aada ugu raaxaynayso bihaa saacaadkaas nafsaka naftaada ugu raaxaynayso fii riyaadi alcilmi cilmiga beerihiisa oo min kutubi almuxaadaraat kutubooyinka muxaadarooyinka kutubta muxaadaraadka waxaa loo jeeda athaqaafa alcaama eh, masaa aan cilmi ahayn weyn weeyaan muxaadaro aad iska dhegaysato eh, tafkiir badan iyo maskax badan kaa dooni markaa daashid xoogaa muxaadara iska dhegeyso ah, ma garanaysaa xikaayooyin fiican ma iska dhegeyso waxyaala aan maaratay maskaxda tafkiir xoog la aan kaa soo jeedayn marata markaasu ka naftaada ugu raaxay bu kule maarata kutub almuxaadaraat haqaafa alcaam fa ina alquluuba maxaa yeelay quluubtu yurawaxu canha waa laga raaxeeya waa laga nafiya laga fisaa saacatan fa saaca saacad saacad xadiiska nabiga alay salaat o kale weya saaca fa saaca xogay markay xogay daashoba de waa raastooyin baa la sameeya ah, ayaa la qaataa wixii markaad ku daashadba faida faraqta fansab weyaan makaa raba inaad gashid marka laakin mid ka fudud ilahi baa kala noocdheeyey marka xoogaa qaado maanta wa fi lmauuri kii laga soo guuriyey waxaa ku sugnay can amiir muminiin cali bn abi aalib radia allahu canhu anahu qaal inuu yii anahu qaal inuu yihi ajimuu hadihi lqulub qulubta tan maarta u raaxeeye ajimuu hadihi lqulub qalbiyaalka u raaxeeye wabqu wabtaquu u doona laha iyada daraaif alxikmati xikmooyinkooda xikmooyinkeeda kuwooda macmacaan oo maaratay fiican u doona maarata dara'if xikmooyin ah fa inahaa tamul maxaa yeelay qulubtu tamullu waa daashaa kamaa tamullu labdaanu jirarku say u daalaan oo kale maskaxdu iyo fikrigu waa daalaan qalbiyaalku maaratay u daalaan intaas dhan maxaa ka aftahansan wa ina linafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa waa nabigu yihi facdi kula xaqin xaqahu naftu markaa xaq bay leedahay naftigeeda marka qaarkood aad oo ka dejisid miisaanka iyo culeyska culus ma garanaysaa iyo daalka badaha wa qaala ibnu taymiya raximah llahu tacaala shaykhu islam ibnu taymiya wuxuu yii wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya fii xikmati nahyi reebitaanka la reebay xikmada ka dambaysay can tadawuci sunnada dukashadeeda fii mulaqi awqaati waqtiyada maarata dhammaantood mulaq waqtiyada qaar baa la diiday in la dukado shan waqti baa la diiday shareecada islaamku ay diiday ah, shan waqti waatay diiday inta kale waa furanta cibaado furan weyaan laakiin shanta waxa weeyaan qoraxdu markay ay dhacays markay maaratay soo baxayso waa la diiday markay ma garanaysaa waa la di waqtiga in qoraxda ma garanaysaa salaad dukado waat shareecadu islamku ay diiday waa yahay ilaa ay qatru rumx ay ka soo baxdo waatan la diiday qoraxda markay duhurka intaysan ka horna waa la diiday ayadana maarata ilaa ay ka sinaan socodka dusheeda gaarayso qoraxdu markay dhacdo markay sii dhacaysona waa la diiday markay dhacdona waa la diiday soosaa maaha waqtigaas waqtiyaasu nahyi weyaan shan waqtiawqaatu nahyiga waxaa loo diidayba marka ka hadlaa ciladiisii qayb kamid ah qorax markay dhacayso iyo markay soo baxayso gaalaa usujuuda duhurka markay tahana waxa weyaan xaraarada iyo kulaylka fa ina jahanama tushar suu nabigu yiri alayh salatu salaam xigmad ka dambayso marka hore timaamo ya bacd alcasr ilaa bacd casr loo jeeda casr waqtigiis lamaadkiis Ah, salaada casri marka bad salaada casri bacd subx soo saa maaha bacd alcasri bacd subx waa labo qorax dhacay qorax soo baxa soo saa maaha afar soo maaha duhurkii sax weyaan waa bacd waa bacd alcasr iyo bad iyo bacd subx waa labadaas waa labo qorax dhacay qorax soo bacda ayadna soo kale waalideedi iyo maxaan kaloo ku darra duhurkii soo maha duhurkii haddana usan marka labadan qorax dhaca iyo qorax soo baxa garanay iyadoo cilaysayba macalul xadiiska cileeyay oo kufaarta ay waqtigaa sujuuda duhurkana naartaa la shidaa laakiin bacd alcasar iyo bacd subxi maxaa loo diiday ciladeedu ah, labadan kale soo maaha marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego xikmada ka dambeysa markaas ku dambeysa markaasuu leeya qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah fi xikmati nahyi can tadawuci fi mulaq awqaat waqtiyada maaratay dhammaantood la iska tadawuco reebitaanka la reebay ayuu kusoo uga wuxuu kusoo dara hadalka bal fi nahyi canhu reebitaanka la reebay dhexdiisa salaadii ujeedaa bacd alawqaat awqaadda qaarkeed la reebay tadawuca fi nahyi canhu can tadawuc damirku laabanaya bacd alawqaat masaalixu ukhra masaalix kale ku jirta oo min ijmaami nufuusi nafta in loo raaxeeyo bacd alawqaat waqtiyada qaarkood waa raastoo kale ayuu kuleeya maarta ama waa nasasho oo looga raaxeeyo min hiqali lcibaadati cibaada culeyskeeda kamaa yujamu binnawmi sida maarjiifka loogu raaxeeyo wagayri walihada sidaa darteeda qaala macaad wuxuu yihi macaad bnu jabal inii anugu la axtasibu nawmatii jiifkayga ilaahay agtiisa ajir baan ayaan ugad ka tirsanayaa oo xisaabanaya inaan ajir ka jiifkayga kamaa axtasibu qawmatii istaagayga markaa qiyamlilka u taaganahay siaan ajir u raadsanayo aan ajir u xisaabsanayo ayaan jiifkaygan ajir u xisaabsanaya lannahu hadduusan jiifsanin ama seexanin qiyam lel ma dukan kareen marka waxay kamid tahay nafta waqtiga loo raaxayna nafteedu waa ida daaqadii awood in nafta ay qaato ayaa la rabaa dhaashdhaash halkiis waa sii dheera marka waa uga baahna wa wuxuu yihi majmuc fataawaha bal qad qiila waxaa la yidhi ina min jumlati xikmati nahyi ina min jumlati xikmati nahyi nahyiga reebitaanka xikmadiisa waxaa ka mid ah oo layska reebay can tadawuci mulaq sunaysiga iska furan fii bacdi awqaat waqtiyada qaarkooda wixii waajiba laga reebaya muwuu leeyahay tadawu mulaq tadawu mula wuu ka reebaya wii waajib ah waajib asoo kuma jiro ama wixii wakti leh salaad hadday leedaha lahaa yani leeda cilo iyo sabab ay leedahay si nabigu ala sla asr bacd waa dukaday markii wafdigi bin cabdiqaas imaad ka mashquulen salaadii aleyh salaatu wasalaam waa dukaday sunooyinka kale taxiyatulmasjidka kale waa dukan karaa laakiin suno iska furan unbaa la diidaya marka waxaa ka mid a ah diiditaanka la diiday can eh, tadawuc almutlaq fii bacd alawqaat waqtiga qaarkood waxaa kamid a ah xikmada ijmaama nufuusi nafyaalka nafta in laga xoogaa laga raaxeeyo nafyaalka fii waqti nahyi waqtiga salaada la reebay litanshata lisala salaada say maarata ugu firfircoonaato ayaa laga yaab magala darteeda fa inahaa tanbasidu yani naftu waxa weyaan waa way farxaysaaho waxaweyaan imbisaad iyo farxitaan iyo nashaad ayay maarata naftu ufaraysa ufirfircoonanaysaa ilaa maa kaanat mamnuucatan minhu wixii laga reebay hadhowt maarata waxaa la yihi kullu mamnuucin maxay dhihi jireen maxbuub kullu mamnuucin maxbuub marka waxaa la doonayaa routiniga la rabaa in laga gooyo kuleeyahy maalin kasta salaada saacada maart in la siiyo si hadhowta naftu ugu soo hiroowdo cibaadadaas fa inaha tanbasit bimacnaa tanshat way firfircoonanaysaa ilaa maa kaanat mamnuucatan min wixii laga reebo salaad waqtiga maadaama loo diido waqtiga kale ayay firfircoonanaysaa wa tanshadu lisalaati salaada ayay maarata u firfircoonanaysaa bacda araaxa raaxada gadaasheed wallahu aclam intaha kalaamu u marka almuhim wuxuu ka waraa cibaadooyinka qaarkood waxaa loo joojiya marka qaarkood naftu inay maaratay nafta in ama wax dhii karnaa in lasoo laadargareeyo tel soo ma marka qaarkood waa baahan charge inaad dib maarta usoo usoo charge gareysa hadhow soo kugu shaqeeyo laakiin waa dhamaana so haddaa isticmaashid nafta waa saasoo kale haddaa istimaash isticmaashid waa daaleysaa marka inaad soo laadare mar mans soo buuxiso batelga u baahanta nafta ad maarta ijmaamku marka waa nafti mar labaad lasoo dadar lasoo geliyo lasoo cabeeyo weyaan walihaadaa sidaa darteeda ay kaanad waxay ahaatay alcual alusbuuciya cudlada oo usbuuca usbuuc in mar cudlo la helo maarata fasax litulaabi cudal usbuuciy cudlooyinka usbuuciga ama fasaxa usbuuciga ah oo litulaabi ardada maarata la siiyaay waxay ahaatee muntashiratan mid faafan oo caan noqotay mundu amadin waqti baciidin ofog ilaa waqti fog cudlada saasa maarata loo yaqiinay in qofka maarata nashaadsa usoo helo in maalin la fasaxo maalin maalma fasaxo wa kaana aqlabu fiiha badankeedu waxay ahaan jirta cudlada ama fasaxa fiiha ayda dhexeeda yowma aljumca wa casr alkhamiis maanta jumcada iyo galabka khamiisaad ayaa laysfasixi jiray cudlooyinka maanta wa cinda bacdihim culimada qaarkood agtoodana waxay ahayd yowm thulathaa wa yowm ithnain maalinta thulathaa iyo inainka waa fi ciidi alfitri waladxa sidoo kale waxa cudlooyinka caan bay noqdaan fi ciid ulfitriga adxda min yowmin maalin ilaa alaaa ayaam wahaakada sidaas maalmo fas laysfasaxo maartay arrinta dhammaanteed waa maxay waa ijmaam can nafs watanshiid canha wa tacbiya min jadiid walshanu shanulmijadiid weyaan dad waa jeeda nafta maarata in lasoo buuxiya rabaa nashaadka dib loogu soo celiyo ayaa fasaxaas nafta loo sheegay watajidu dalika arrinkaa waxaad kaheleysaa fi kutubi adaab tacliim kutubta aadaabta waxbarashada ku saabsan baad kaheleysaa iyo wa fi siyar siiradaha kutubu siyar wa minhu waxaa kamid a ah cala sabiil mithaal aadaab lmucalimiin lisuxnuun iyo warisaala mufasala almufasala lilqaabisi iyo washaqaa'iq nucmaaniya kitaabka la yihahdo wacanhu asaga waxaa kasoo guuriyey fi abjad اlculum iyo wa kitaab alaysa subxu biqariib subxu soo ma dhawa yani daahir ibnu cashuur baa iska leh fataawada rashiid ridaa mucjam اlbuldaan iyo fataawa shaykh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala safaxaadkaas uu ku sheegay ayaa waxay ka hadlayaan oo ku buurinayaan in maarata nafta loo raaxeeyo xoogay laga laga laga neefiyo liga saaca u saaca qofku ma xiliyada todobaad soddon iyo toddobaad waa qiraaatu tasxiix wadabt waxyaalaha cabdigu u baahan yahay qofka daalib fii xayaatihi alcilmiya u baahan yahay waxaa ka mid ah qiraaatu tasxiix wadabt mararka qaarkood kitaabka wuu garan karaya ama masaaisha uma baahna tafsiirba uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay meelo gaar ah iyo erayada icraabtooda iyo sixitaankooda u baahan yahay iyo nudqigooda meelaha qaarkood marka waa qiraatu tasxiix sixitaanka akhriskiisa iyo wadabdi shaqalka waa lagu saxaya marka inaad akrido shir ku akrisid ixris waxaad ku dadaashaa calaa qira'ati saxiix saxitaanka maarata akhriskiisa iyo wadabdi qabashada calaa shaykhin sheekh dushiisa mutqinin sheekaasoo maarata sugay matnigaas litamana saad ugan aamin noqotid min ataxriifi yani bedelitaanka iyo tasciifi naxliga iyo walqaladi gefka iyo walmahma malamalada marka qaarkood kutubta maadaama luqad carabiya ku qoran yihiin culimo qaarkood dadka qaarkood nubaqa inay luqada yaqaanin baa dhici kara san kitaabka wax ishortaaga weyn uusan u baahnaan laakiin muxuu ubaahan yahay masaa qaarkeed icraabtooda shaqalkeeda ishkaalkeeda meelaha qaarkood buu ubaahan yahay marka waxaad samaynayaan kibaar culama waaweyn dadka bislaadaba iska inay inta u yimaadeen sheekh mutqin ah inay kudul akriyaan saxiix bukhaari oo kale ayuu akrinaya kudul duurarinaya waa duurarinaya marka lafdiga oo ku dhawaaqo sida ugu dhawaaqo meelaha ciraabta u baahno yarkaa maarta anbuu ishkaal bixinaya lakin kitabka dhan waa maraya maarta qadaas waxa weya dadku markay bislaadaan ayaa la sameeyaoo ragga isla akrista intay kitaab weyn soo qaataan inay hal mar kitaabka la maro waida staqrata waida istaqra'ta haddaad akrisid akrisid oo raacraacdid taraajim alculamaa culimada maaragtay taariikhdooda wakhaasatan alxufaad minhum gaar ahaan kuwa xaafidiinta culamaa alxufaad ee xufaadda waaweyn tajid waxaad helaysaa cadadan koox oo heyra qalin aan yarayn oo minman kamid a ah dad ka mid ah jarad almudawalaat kutubta waaweyn ma garanaysaa dureeriyey ah, jarad tajriid baanu arki doonaa kutubta waaweyn maraajic shan toban mujalad iyo labaatan mujalada ayaa fadhi yar yar lagu dhamaynaya marka waxay maaratay tajriid kusame tajriidaas waa dhaartirka weya ah, jarada malaabisa kutubta waaweyn ayay dureeriyeen ay boobsiiyeen fii majaalisa fadhiyaal golaah aw ayaamin maalmo yaar yar qiraata dabdin yani xifdin iyo shaqlitaan akhriskeed iyo sugitaan calaa shaykhin sheekh sheekaasoo mutqinin ee sugay matniga war ma imaan doontaa tajriid mudawaraadka midda ku xigta noo keeni doona jard mudawaraadka noo keeni doona marka golo yarba waxaa lagu aqrinaya kitabka dhan baa la boobs ayaa maarta ee la boobinaya la maraya waxaa la rabaa xooga in la saxdo la doonaya fa hada xaafid ibn xajar alcasqalaani xaafid ibn xajar asqalaani saaxib fatxulbaari qara wuu akriyay saxiix albukhaari fii cashrati majaalis toban fadhi ayuu ku akriyay isaga dhammaantiis oo sheekhiisa kudulduraday mse saxiixbukhari o dhan toban toban cashar ayuu ku dul akriyay kullu majlisin cashru saacaat fadhi kasta toban saacadood weya ayuu saxix bukhari ku dul akriyay wa saxiix albukhari ay qaraa saxiixa muslim saxiix muslim wuxuu ku akriyay fii arbacati majaalis afar fadhi buu ku akriyay fii naxwi yowmeyni wa shay yo laba maamood iyo xooga wuxuu bilaabay min bukrati nahaar ila duhr salaad subax ka bacdi buu bilaabay ilaa laga gaaray duhurkii waintahaa dalika fii yowmi carafa arrinkaana maanta carafana waa dhamaystira wuu dhamaystiray wa kaana yowm ljumcati markaas waxay ahayd maalinta jumcada sanadka sideed boqol saddex iyo tobankii wa qara'a sunan ibni maaja xafi bn sunan ibn maaja waa akriyey fi arbacati majaalis afar fadhi oo keliga ku akriyay wa mucjab amaraaniyi sagiir mucjabka damaraan oo yarna fii majlisin waaxid bayna salaati uhri walcasr salaati uhr walcasr ayuu ku akriyey wa shaykhuhu alfayrusabadi fayrusabad sheekha ibn xajar casqalaani luqawiga ah fayrusabad qara'a fi dimashq صaxiixa muslim calaa shaykhi ibnu jahbal qira'ata dabdin fi alaai ayaam Ah, marka sheekhiisa ibnu jahbal saxiix bukhaari muslim ku aqriyay yani qara ka ahayd maarata shaqalka iyo iska hubitaanka ah, saddex maalmood oo kali ayuu ku dhameeyey walkhadiib albaqdaadiy iyo walmu'taman assaaji wabnu abbaar wa gayrihim fi dalika cajaa-ib kooxdaas waxay leeyihin waxyaale ah iyo haraa waxyaale qariibo yaduul ou dheeranayo dikruhaa sheegitaankeedu waxa wandurha ka fiiri fi siya siyar aclaam nubala lidahab ka fiiri safxaadkaas oo kuu sheegay iyo wa dabaqaat shaaficiya dabaqaat shaafici imam subka uu iska leeyahay wljawaahir wdurar imaam sakhaawi uu iska leeyahay fatxu lmuqiif ma garanaysaa isaguna uu leeyahay sakhaawi laftigiisa wa shadaraat dahab wa khulaasat alahar ee kitaabka la yihaahdo iyo wa fihris lfaharis lkataani wa taaj alcaruus ka fiiri zubaydi keyrkood marka kutubta noocaasa ayaa maratay kafir waxaad ku arkaysaa marka laga sheekeynayo culimadaas cajab alcujaab sida marat kitaabka u dureerayeen iyo fadhiyaala warkutub ay ku buureen falaa tansa ha ilmaamin haddaba daalib cilmiyow xadaka dheeftaada min hada midka kano jardi kutub kutubta ma garanaysaa inaad mudawalaadka adugu ha ilmaamin khud minhu xadan fi hada fi hada albaab marka asaa noo sheegay jardmudawalaadka asaa keenaba soddon iyo sideed jardmudawalaad kutubta waaweyn oo la dureeriyo jardigu almuawalaat wuxuu ujeedaa ummahaat walmaraajic kutubta maraajicda waaweyn ummahaadkaaba ujeedaa maxaa yeele kutubtaasi waxa weya masaaisha tag galaan bay si cilmiya ah ugelayaan qofku waxa weya waxaa loogu talagalay dadka ardado dhan ma aha waa mutamakiniinta dadka maarata awoodda leh ayaa kooxda markay bislaadaan weeyaan markaasu waxaa marka qaarkood u samaynayaa qaarigu kuraaso yar buu qaadanaya kitaabku maraya dharrag buu akrinaya markaasuu khulaasaynaya wuxuu waxaa laga yaaba masaaishan inuu markaad soo maraysa kitaab alwudu masale la xiriirta inay tahay waa calaamaysanaysaa baab wudu baa qoraysaa safxada kitaabka kasoo guurisay haddana waad maraysaa masal bo aad ugu baahantaad ku arkaysa baabl wudu ba ku sheegay laakiin masal beeca ku xiriirta intaad dhici karaysa oo kitaab alwudu kudhex sheego markuu marayo beecana masaa la xiriira ma garanaysaa nikaaxa inuu ku sheega dhici kara beeca markaa qorays oo ku dheeraado marka waxaa lagaa rabaa waxyaalahaas dhammaantood kuraasad ku qoratid ha dhoobayto in adigu aad tartiibsatid adoo safaxaadkii iyo meeshuu kitaabka uga sheegay maaratay adoo aadaya ayaad soo tartiibsanaysaa tartiibtii ama abjad kuwad ama kuwad ma garanaysaa hab kale kuwad adigu maaratay nidaamso laakiin khulaasa waa inaad ka samaysataa shardi mudawalaadka marka kutubta loo baahan yah saas weyaan oo kuleeyahay jard eh, mudawalaadka waayahay marka wuxuu kuleeyahay baabkaas wuu ka hadli doonaa eh, leeyahay jard mudawalaat kutubta dheerdheer maaratay oo la dhartiro asaaniidooda dhaadheer iyo macnaheed waa la maraya bobsis weeyaan anina ma garanaysa bobsis weeyaan jardu mudawala waa yahay aljardu lilmudawalaati min ahami lmuhimaat in la boobsiiyo oo la dul maro lilmudawalaat kutubta waaweyn oo maraajicda ah maraajicda waaweyn waa min ahami lmuhimaat muhimooyinka kuwa ugu muhiimsan bay kamid ta maarta maxaa keenaya waa litacadudi almacaarifi oqoontiio faraa badatay weeyaan maanta oqoontii waxa weya macaarifta liajli eh, tacadud almacaarif eh, waa mid weeyaan sabab sababaha kamida ah weya shardiga wa tawsiic almadaarik eh, maqaasida iyo gaaritaanka inaa maarata qofku uu sii baaxad weyneeyo yani khibrad u yeesho sii dheereeyo iyo waistikhraaji maknuuniha waxyaalaha ku qarsoon oo min fawaaidi faaidooyinka ah inuu kala soo baxo maarta jard lmudawaraat wa tawsiic madaari tawsiic maqaasid ayuu doonayaa waistikraaji maknuuniha waxyaalaha ku qarsoon inuu kala soo baxo oo min amacaarif min alfawaaid yani min almacaarif ah iyo wlfaraaidi waxyaalaha maaratay fariid aho alfaraidu jamcu fariidin maa laa yuujadu mila weyaan shayga asagoo kale aan la helin shay yani laysa lahu nadiir oo tacliilaad iyo cilooyin oo kale weeyaan iyo walkhibrati inuu khibrad u yeesho ka darteeda fii madaani labxaafi baaritaanka boosaskiisa walmasaaili fii madaani lmasaail masaaisha boosas ku jiraan waxaa dhici karaya inaadan ku hanuni lahayn garan lahayn kitaabkaana masalada meesha ku sheegay haddaadan dul marteen laakiin markaad dul marto meelan loo malaynayn inbuu ku sheegay maslada ku baaxinaya hadhowtad maarta calaamadaysanaysaa kitaab hebel wuxuu baab hebel baad leedahay marka taas waxay ku fudanaysaa inaad maaratay inaad garatid eh, iyo faa-iidooyin dhaadheer kala soo baxdid eh, inaad magaranaysa khibrad u yeelato kitaabkan iyo baxfigiisa soo wax u baarayo waxaa dhex weyaan inaad ujeedo tacliilaadka iyo cilooyinka masaa inay kuu furmaan salaada de darteeda faa baad leedahay iyo walkhibrati fi madani alabxaathi walmasaa'il iyo wa macrifati daraa'iq almusanifiin kuwa wax sanifa wadooyinka ay wax u sanifaan aqoontooda fii taaliifihim qoraalkooda iyo wstiraaxihim istiraaxaadkooda fiiha fiiha maarata taaliifka kuleey kuleyihin sheekh walbaba istilaax gaar ayuu leeyahay maarata ma garan saxiix iyo asax iyo weji iyo wujuuh iyo markay ohanayaan nin walba wuxuu leeyahay istilaax u khaas ah culimaa garashadood bay maaratay ku sheegaysaa marka waa inaad tadwiinayso waxna aa qortid kabacdigeedna maarata hadhowto adugu aa tartiibsado weyaan waqad kaana saalifuuna culimadii hore waxay ahaayeen yaktubuuna kuwa qora cinda wuquufihim markay istaagaan balaq ayuu ku qori jireen maarata kitaabka waan akrinayaa maanta ma dhici karto inaan dheereeyo kitaab maarata intaasu majalada intaas safaxaad ku kooban markaan caawa akriyo berri baan raba haddana inaan akriyo caawa meeshaan gaaro waxaan ku qorayaa balaq meeshaanu gaaray calaamadaasaan ku qoraya safxadaasaan balaqaan ku qoraya marka calaamadaas balaq waxa weyaan inaan garto meeshan ilaa intaan soo akriya maarata balaq xataa laa yafuutaw suusan uga teginin usan uhilmaamin laa yafuutu shay wa intuusan uga teginin inda mucaawada cinda mucaawadati qiraca qiraaka dib ugu soo celiso markaad beesha ka bilaabays intaadan hadhowta kale aqoon weyn balaq laa siyama kuma sii jirto maca duuni zaman waqtigu markuu dheeraado o adheka saddex bere afar bere shan bere kabacdi inaa kitaabka dib usoo akriso ay dhici karaysa marka calaamad balaq meeshaasu gaaray ma garanaysaa warqad haddaad dhex geliso ina kaat kaa dhacdaa iska dhici karaysa lakin waxay warqadda aad ku qortaa kaa saas bay ku samaysan jireen marka qofka u leeyahay soddon iyo sagaal waa waxyaalaha xuliyooyinka muhiimka ah oo daalib cilmigu xayaati alcilmiya kamid ah waxa weeyaan waa xusnu su-aal su-aal wanaag inuu si fiican wax weydiiyo xusnu su waa shay muhiim ah ardaygu maarta masaaisha inuu taxriiriyo su si fiican inuu maarta hadda jeer jawaabtu cilmigu waa su iyo jawaab marka su-aashu waay saad u taxriirdoba maata jawaabta noqonaysaa su-aalaha faraha badan oo faa lahayn ma fiicna in allaha kariha lakum qiila waqaal cilmiga halas weydiya le fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hala weydiya layidhi laakiin aadaabtiisa waa inuu leeyahay maarta xusnu su-aalku mualifku wuxuuna leeyahay iltazim waxaad laasimtaa adab almubaaxafa isla baaritaanka masaaisha aadaabta ay leedahay baxfigu iyo cilmigu iyo barashadiisu iyo raacashadiisu iyo mubaxaaadka cilmigood isla baaranayo waxay leedahay aadaab aadaabkaasi laazim aadaabtaasoo ah min xusni suaal su wanaag ah si fiican u weydiiy xusnu suaal sababun fi tacalum alcilmi naafic waa cilmiga naafica qof inuu barto ayay sabab uta su-aalku waa garanaysaa caaisha maxay tiri xadiiska saxiixahay nicma nisa nisaa lansaar lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin ah lam yamnahuna alxayaa an yatafaqahna fi diin waxay tiran hawan haweenka asaanba ufiican xishoodku uma diidin diinta maarta inay fahmaan maxaa yeele nabiga ay weydiiyaan caleyhi salaatu wasalaam marka su-aalku waxa weeyaan waktiga munaasabka oo la weydiiyo inaad ma garanaysaa wax aada u baahan tahay su-aasho wax qiila waqaala ma garanaysaa ha su-aalin waxna faa iltazim adab almubaaxaa oo min xusni suaal min xusni suaali falstimaaci dibadna dhegeysi i wuxuu ku yihi min xusni suaal fastimaac fada wuxuu isagu cadf tartiib iyo iyo taraakhi yani su-aasha wadaa weydiiso adina dhegeysina waa lagaa rabaa adoo buuqaya m mafasixat lfahm haddana waxa weya dhegeysiga maxaa ka dhanaya fasixat lfahm liljawaab ansixita fahamka ansixitaankiis si fahm wanaagsan oo jawaabta aad fahamtid maarta fasixat lfahmi liljawaab waa fada saas iskula cadfo maarta waa kala isaba yaaleen wa iyaaka waxaan kaaga digayaa idaa xasala idaa xasala jawaab maaratay lagu jawaabo masalada an taquula inaad tiraahdo laakina shaykha fulanan nacam lakina shaykha fulana intahaas shaykha fulana intahay miya lakina shaykha fulan lakina shaykh fulan sheikh fulan ba ayaa qaala liya wuxuu u yiri kada wa kada nacam waa yahay lakina sheikh sheikh alfulana iyo sheikh fulanan ha saas inad raad s in raad a fulanan in raad fulanan maku qoran taha sax annaga waxaa noo qoran laakina sheikh fulan a saas weyaan waa waaa bush ga gal saas weyaan lakina sheikh asheikha fulanan saas wey asalka sheikh hebel la yihahdo ayaa qaala liya kada saas buu aniga u yiri aw qaala wuxuu yihi kada saas buu yiri ah, faina ha yani inaa sheekh kale ku garaacdid ah, sheekh hebel baa yiri laba sheekh isku diris faina hada wahnun kaas waa taagdaro fi ladab xagga akhlaaqa wa darbun liahli lcilm o ahlicilmigu la isku garaaco bacdihim bibacdi qaarkooda qaarka lagu garaaco ee eh, faxdar hada faxdar hada tasaruf yani iska ilaali dabeecadda noocan oo kale ah wain kunta laabuda faacilan hadday laga maarmaan ay noqoto fakun waadixa fi suaal su-aashaad mada cadday ha noqoto waqul waxaa tihahdaa maa ra'yuka fi lfatwa bikada fatwada la fadwooda saas la fadwooday ma garanaysaa maxaad u aragtaa uftiya kada famaa ra'yuk walaa tusami axada cidna ha sheegi ee fadwada laftigeed fadwada noocaas maxaad u aragtaa marka qaala ibnu qayim raximah llahu tacaala ibnu qayim wuxuu yihi waqiila waxaa la yidhi idaa fasl tafaquhan laa tacanuta weydii inaad wax ka fahamto ka faa'idaysato laakiin macangagnimo iyo su-aal kuwaririn iyo isaga imtixaankiis iyo inaad uweydiido maa fasal tafaquhan fiqi iyo fahm daraadiis aad u baahanta u weydii laa tacanutan macangagnimo iyo madaxadaga u weydiin ma garanaysa waxaa la yihi riwaayad baa soo aroorta oo laga wariy culimada salaf xusn suaali nis cilmi su-aasha wanaageedu waa cilmiga barkiis qofka si magaranaysaa waxaa arki jira sheekh naasir raxmat ullahi caleyhi markay culm markay ardayds wa weydiyan wxuu ohan jiray uhbut alcarsha uma naqish horta markaa carshka dhig kabacdi maarta sharax sharax horta asalka masalaha deji maarta taxrir masala marka waad weydina su-aal fiican magaranaysa marka asalku waa saas weyaan marka wuxuu ku yiri imaam shacbi ayaa maaragtay nin baa u yimid markaasuu wuxuu ku yiri qad khabatu laka masaail il masaa-ilaan kuu qariyo masail baa ku haya dhowr masail meel ku dhiga bur markaasuu i khabihaa liibliisa xataa talqaa ah. ibliis meel udhig bur <laughs> ilaa aad kala kulmaysa ah. meel sii dhig buu kur ma garanaysaa marka waxyaalaha ma garanaysa laa qofku inuu weydiiyaa wax ma faa leh ama u maarata tacanut iyo madax adeeg iyo ausan ula jeedin markaasuu mualifku wuxuu leeyahay walilcilmi sit sittu maraatib cilmigu wuxuu leeyahay lix martabadood awaluhaa midda ugu horeysa waa xusnu su waa su-aal wanaag cabdullahi bn cabaas baa ohan jiray war cabdullahi waxaa yidhi maxaa dadka cilmi badida markaasuu ucdiitu lisaanan sa-uula wa qalban waaciyan waxaa laysiiye carab weydiin badan iyo qalbi xifdin badan bu marta shaygaan weydiina ah, lakiin cilma ujeeda ma garanaysa marka xusn su-aal jibriil baa baray saxaabada se wa weydiin lahaye nabiga markuu u imaanaya xadiiska dawiilka dheer aleyh salaatu salaam kayf eh, ma garanaysaa sansuga qalbin caquul eh, waa yahay athani midda labaad waa xusnu linsaat dhegeysi wanaag iyo walistimaaci maqalka si fiican u dhegeyso dhuux hadalka markaas waa ina dhuuxa gabnaysaa eh, sida uga khadarba nabi muuse saasoo ka dalbayo Ah, wuxuu ku yiri morta horta waxa weeyaan falaa tas'alnii can shayin xataa uxdita laka minhu dikra bugul mar aniga isoo raac hadalka baan joojiya shaqda dhegeyso aniga magaranaysa waxba weydiin ilaa an maarta aan kuu sheego ah, waa aalibcilmiga akhlaaqdiisa kamid taha dhegeyso horta ah, markaa kabacdi fahamto shayga kabacdi baa ka hadli doontaa athalia masalada saddexaad waa xusn اfahm fahm wanaag inaad fahmtid ma garanaysaa naam ninka qaadi qaadi ciyaad kitaabkiisa caanka aho tartiib اmadarik culama maalikiya fuqaha maalikiya u alifay kitaabka tartiib اmadarik kutubtiis fiican buu ka mid yahay culama maalikiya taarikhda uga hadla wuxuu kasoo guuriyey sheekh kamid shuyuudii maarata ka hadla u turjumayay ayaa waxau leeyahay war anagoo lala fadhiya dulaabtu la fadhiyaan ayaa warqad baa u timid boqorada boqorra kamid oo soo qoreen markaas warqadii intuu fiiriyo akriyey oo qoray warqad qoray oo galgeliyey ayuu yiri maarata u geeya ardadii marka la hadlo wuxuu ku ma garanaysa warqadan waxaa ku yaala la ii timid mayu yiri maarata markaasoo ninkii boqor hebel baa soo dirayo wuxuu weydiinayaa miisaanka qiyaamo labadiisa kaf oo leeyahay ma dahaba mas waxawaa qalin swaafid ayu weydiinaa hormaarta qiyaamo dahab miya mas waa qalin laba kaf oo miisaanka markaas waxaan u qora bu min xusni min xusni min xusni islaam ilmari tarkuhu maa yacni ayaanta ugu qoraan udira hormaarta warqada arkay min xusni islaam ilmari tarkuhu maa yacni waxaan faa'iido lahayn inaad weydiido ma ah aan faa'ido kulahayn imaam shacbi oo kale ninba wuxuu weydiiyey maarata ilahay wuxuu qur-aanka ku yihi fatattakiduna wauriyata wliya ibliis ba ilah ku yii ibliis xaaskiis mad carru le aas xaaskiisa magaceed mart markaasuu i dalika cirsun maa shahidnah arooskaas maana joogin bur anu ibliis arooskiis ana maana joogin bur mart marka waa qof waxyaaba maart faaido lahayn inuu saas u baarbaaro maarata findhicilo cilmiga usan ka faaidsanayn hadduu jaahil ka noqdo hadduu maarata ogaado marka qofka waxaa fiican wixii inta fahmo maarata waxyaalaha faaida lahayn inuu faraha ka qaado maarata faaida uga jirin marka alraabica maslada afraadna waa alxifd in la xifdiyo maarata xifd hal alxifdu awala am alfahmu awala fahmu alxifd alkhamisa maslada shanaad waa altacliimu nacam baritaanka dadka kale u baro asaadisatu waa midda lixaad wahiya hamaratuhu waana hamaratu lcilmi alcamalu bihi cilmiga lagu dhaqmo iyo muraacaatu xuduudihi soodimiisa oo la ilaaliyo laakiin masladan waxaa fiicneed inuu shan iyo lix inuu kala hormariyo oo hamaratuhu inuu hormariyo atacliim lannu tacliimtu waxay dhacdaa markuu qofku ku anfaco asaga ku maarata cilmi ku dhaqmo xifdu yani alcamalu bihi altacliim soo saas maaha asalku saas bay marka inuu kuadan kalo mariyo intaha kalaamu uma akhada fi bayaani fii bayaaniha bibaxin muhim uma akhada dabadeed wuxuu bilaabay fii bayaaniha caddaynteeda maraatibtaas inuu caddeeyo bibaxin muhimin baxi oo maaragtay muhiim ah marka marka qofkii rabaahi asagu markaa ha muraajaceeyo miftaaxu daaru sacaada oo ibnu qayim waa almunaadara bilaa mumaarah xiliyada kale oo maarata afartanaad oo daalibcilmiga looga baahan yahay almunaadaratu bilaa mumaarah munaadara inuu maaratay cilmiga kala doodo dadka ahlu cilmiga ah maarata la munaadaro dood cilmiyeed laakiin mumaaraad maya mumaaraadku waa macaangnimo ah, qofkan waxba laga dhaadhacsiin karin tiis uu caddahay bisadis laga celin karin ogaa mumaaraadku waa baatil lagu murmo adoo laf cadtoobin ku haya ayaa waxa weeyaan nin maaratay xoog le neefku soo dhacsanayo ama marata xoola dhacayo kala ad noqoto muran kaliya qajajac aan meel hayn taas mumaara baa la yihahdaa laakiin munaadaradu waa fiicanta dood cilmiyeed aad ba ufiican dadka waxa weyaan laba qofood cilmiga intay su yimaadeen masale yaqaana inay ka wada murmaan masaladii maarata ka doodaan doodu marka waxaweyaan waa muhiim weyaan doodu waa nooc raacashada cilmiga kamid ah jirta culimada aad maarata maskaxday furtaa waxawey masaaja baxfigeeda wax la tusaaleysta in la wada raacdo soomaalida waxa weyan wa yaqaana kutubta raacashadooda in la wada akristo lagu ceshado masalada laakiin waa inaysan mumaaraad noqon mumaaraadku waxa weyan shareecadu way diiday wa iyaaka iyaaka waxaan kaaga digayaa walmumaaraata muranka ayaan kaaga digayaa fa inahaa ayadu niqmatun musiibo weeyaan ah sidau yiri cabdullahi ibni cumar idhab araytaka ila lciraaq marka waa niqmo musiibo weeyaan ama almunaadaratu maarata doodu fi lxaqi xaqa dhexdiisa lagu doodo fa inaha nicma waa nicmad weeyaan munaadaradu waa nicma id ilmunaadaratu lxaq munaadarada oo dhabtaahi fiiha idhaaru lxaq waxaa ku jira ku jira idhaaru lxaqi xaqa la muujiyo cala bail baailka laga muujiyo maslena kala sooco iyo wlraajixi wa idhaar raajix kan raajixa in la muujiyo almarjuucika laga raajixsan yahay xooga badan masaaisha marka laga doodayo fahiya mabniyatu waxay ku dhisan tahay munaadaradu cala isu naseexayn qof walba xaq buu doonayaa qof kale u caddeeyo iyo walxilmi dulqaad waa laisu dhimrinayaa iyo wanashri ilcilmi cilmiga faafitaankiisa ama almumaaraatu ama waxa weeyaan qabqabta beenta iyo maarata buuqa iyo muranka fi lmuxaawaraati dooda iyo walmunaadaraati munaadarooyinka laga maartay mumaaraad lagu sameeyo de qof qof xaqa ah uusan ka qaadan ee buug kaliya ay tahay fa inaha taajujun ayadu waxa weeyaan taajuj alcawaaif waxay shidaysaa caaifooyinka shidaysaa taajuj weyaan taaju miya qora taxajuj weya sa weyaan taxajujun iyo taajujna maarta almuhim taxajuj weya waa xujooyin isxujaysi iyo wa riyaan istusitaan weeyaan walaqadun waa buuq iyo wa kibriyaan weyn isla weynan wa muqaalabatun waxa weyaan waa kala rayn iyo miraaun dood wakhtiyaalun wakhtiyaalun waxa weeyaan waa kibir iyo isla weyni iyo shaxnaa iyo ma garanaysaa xaasidnimo qalbiga la shido iyo mujaaraatun lisufahaa maangaabta oo ma garanaysaa lala lala socdo ficlu fi alficlu mila ficl asufa oo kale weyaan mushaaraatu lisufaha kudayasho weyaan kuwa sufahada ee faxdaraha ka digtoona mushaaraat waxaan leenahay la socod oo kudayasho lisufaha maangaabta ee faxdaraha ka digtoona waxdar waxaad ka digtoonaataa faacilahaa ee faacil mumaaraat muran doodaas iyo murankaasi dadka sameeyana ka digtoonaw taslam waxaad ka badbaadaysaa min almacaafimi dembiyaal iyo wahadki lmaxaarim xurmada iyo maxaarimta waxyaalaha eh, xurmada leh qararintooda dilaacooda aad dilaacisid leanna waxa weeyaan dadka maarata sharaftiisa iyo eh, ma garanaysaa xilmiga dulqaadka iyo eh, ma garanaysaa cadfiga iyo naxariista iyo waxlas hore weeyaan arrintaan waa kasoo horjeeda marka waxay noqonaysaa hadkil maxaarim bay noqonaysaa waxyaalaha maarata qiimaha leh oo la qarariyo waa arid ka jeeso arrintaasi taslam waa nabadgelin waa waa ta tuba nacam watakbuta almaaib takbuta maxaa idin qoran takbuta sax weyaan min alkabwa ah, takbuta almaaib yani waxaad ka badbaadaysaa inaad ku dhacdid dembiyada alkabwa likulli jawaadin lahu kabwa la ydhahd maarta faras kasta dhicitaan kuf buu leeyay marka inaad kufto maarta min alkabt almaaib dembiyaalka iyo wlmaqrami iyo qaanta in wax lagu raaco agtiisa eh, maxaa nabigeena alay slat slaam eh, ana admanu eh, lbeyti fi rabd jana liman taraka mira ka nabigu yiri alayh slat slaam waxaa bal damaan qaadayaa beyt oo ku yaala janna dhexeeda ninka iska idhaafa maaratay muranka beenta ah oo saxda ah magarasa iska murmo almuhim munaadaradu waa fiicanta laakin mumaaraadka maya ah, waa in cilmiga laga doodo oo cidood cilmiyaadku waa fiican yahay laakiin waxa weyaan buuqa iyo muranka iyo nin walba madhabkiisa xoojinaya gruubkiisa oo difaacay oo magaranaysaa xaq iyo baailba waxawy arrintaas waa arrinta shareecadu ay diiday maxaa yeelay waxay abuureysaa qofku nacayb iyo qalbiga baabkaana ku darayna inta yartaa mudaakaratu lcilmi cilmiga maaratay raacashadiis ayadana waa shay muhiim ah wey ardaga u muhiim ah tamatac raaxayso daalib cilmigow maca albusaraa yani asxaab alcilmi asxaab albasiira waxa weeyaan dadka wax arkaa oo cilmiga leh bisil la jirankooda waxaad ku raaxaysataa bilmudaakarati walmuaaraxa inaad maarata wax la baratid oo la mudaakaraysid iyo walmuaaraxa ay darxi lmasaail masaaisha bandhigeeda maarata ah, yatrax laka masala wa lahu masala muaaraxa nima waxa wey masal baa la keena laga doodaya marka la raacanaya marka dadka busarada ah oo wax arka oo cilmiga leh ku raaxayso kuleeyahay laakiin dad maaratay jaahil ah n maaratay kaslaan aho qof maarata waxba faaida ma laha Eh, tamatac maca albusaraa bilmudaakara wlmudaaraxa fa inahaa ayadu mudaaraxadu fii mawaain fii mawaaina boosyaalka qaarkood tafuuq waxay ka saraysaa almudaalacata daalacashada keliya inaad daalactid inaad daalact waa kaga fiican qof inaad isla daalactiin ama isla akrisatiin kabacdi masaaisha a ka doodiin wa tashxadu adihna maskaxda ayay soofaysaa mudaaraxadu maujeedaa iyo maarata mudaakarada cilmigu maskaxday soofaysaa qofka maskaxiisa ufiicnaanaysaa waxay keenaysaa dadka kal kula aqnayo inaad maskaxdaada si fiican usoo jeesato wa tuqawi waxay xoojidaa addaakirata garashada maskaxdan way xoojidaa multaziman alinsaafa wlmulaadafata multaziman xaal aad tahay markaad qof laxlaaqnayso ama la mudaakaranayso adigoo laazimaya ama maaratay eh, caado ka dhiganaya alinsaafa cadaaladda iyo walmulaadafata jileeca hadal jilicsan iyo isticmaal maarata iyo cadaaladda mubtacidan adoo ka fogaanaya can xayfi dulmiga iyo wshaqabi yani waxa weeyaan buuqa iyo almujaazafati yani waxa wey adgudubka mujaazafa xadgudub samaysa maarta tacadi buuq iyo muranka iska ilaali shaqabku waxaw buuqa iyo mujaazafati xadgudubka iska ilaali wa kun waxaa noqotaa calaa xadarin ka digtoona xadar digtooni dhexdaa wa kun calaa xadar digtoona dusheeda ahaw fa inahaa yani akhlaaqdaasi maarata muranka buuq takshifu waxay feedaysaa cuwaara man laa yasduq qofkaan run sheegayn ceebtiis ayay banaanka keenaysaa yani qofka hadalka run sheegaynin ama hadda utiirso dada tubcaysa utiirsan ama cilmigaa ka sheeg aan lahayn waxay keenaysaa maarata qofkaas cawradiisa banaan keenaysaa fain kaanat maca qaasirin fi lcilm fain kaanat almunaadara wlmunaaqasha munaaqashadu iyo maarata mudakaradu hadday tahay fain kaanat almudaakara maca qaasirin fi lcilmi qof cilmigiisu yaryahay haddaad la mudaakarooto baaridi dihni maskaxiisu ay qabowdahay fahuwa daaun wa munaafara waa cudur iyo kala carar weeyaan waxba kusoo kordhin mayso nin maaratay waxba aan garanayn hadana la munaadakarto wa amaa mudaakaratuka adiga maaratay la mudaakarashada maca nafsiga naftaada fii taqliibika limasaa'il cilmi inaad gedgedisid masaaisha cilmiga darteeda yani naftaada iyo adigu inaad fikirtid ba ujeeda inta fariisatid masaaisha darxisid kala shaandhaysid ku fikirtay taqsiimaadkeeda intay uqeybsanto masaajid ada keliga aada raacato waa fa waxa weeyaan amaa mudaakaratuka adiga maaragtay raacashada maca nafsiga naftaada la jirankeeda fi taqliib limasaa'il cilmi cilmiga masaa gedgedinteeda daraaddeeda fa hada kaasi maa laa yusawiqu waxaysan habbooneyn weeyaan an tanfuka canhu inaad ka maraatid an tanfuka canhu an takhluqa canhu bixaali min alaxwaal marka ubaa taas weeyaan waqiil waxaa la yidhi ixyaa lcilmi mudaakiratuhu cilmiga nooleyntiisu waxa weya waa raacashada cilmiga la raacso weya mudakaradiis iyo munaaqashadiis weya ixyaa lcilmi mudakiratuhu aalibaishi aalibulcilmi yaciishu bayna kitaab wasuna waa dhamaad waayahay waxyar afartan saddexaad aalibulcilmi cilmiga qofka dalbayaahi yaciishu wuxuu ku nool yahay bayna alkitaabi wasunati wa culuumihima kitaabka iyo sunada iyo labadooda culum maarta culumia culum suna wa culum kitaab qofka daalibcilmiga ah masaadirtiisu waa kitaabka sunada hala fekero oo hala mudaakareeyo oo waxaweya qof la naqaashiyo markaan leenahay dhammaanteed waxaan doonaynaa inuu ku dul wareego qofka waa kitaabka sunada w waa laga naqaasha kitaabka sunada wa la mudaakaren waa kitaabka sunada waxa jardiga lagu samaynayo waa kitaabka sunada culumtooda weyaan waa la doonaya maanta naqaasho marka daalibcilmigu asalkiisu waa meesha weyaan fahumaa labadoodu kitaabka sunada lahu asaga daalib cilmiga kal janaaxayn laba garab u yihiin liaa'iri shimbirka faxdar waxaad ka digtoonaataa an takuuna inaad ahaato mahiida aljanaaxi ay maqduuca aljanaax garabkuusa kaa go-i ah, kitaabka suna ka taqaano inta ka naqaashtoon baad maata cilmigaa weyaan iska ilaali ina garabku kaa go-o midkood weydi maarta faxdar waxaad ka digtoonaa an takuuna ahaateed mahiida aljanaax garabkiisu maarta midow go-o inaad noqoto iska ilaali waxaa ku duulaysa waa kitaabe istikmaalu adawaati kulli fan ugu dambayntii aalib fi xayaati cilmiya waxyaala ugu muhiimsan u baahan yahay waa inuu yaqaana culum lwasail inuu yaqaan dadka hor baan kasoo hadla culum musaacada musaacida culumta la yihahdo taageeraysa ardaka oo culum wasail la yihahdo waa shay muhiim weeyaan culumtaas waa culum waa furayaasha weeyaan waa istikmaalu adawaati kuli fanin fani kastaba qalabkiisa waa inuu dhamaystirto ku gaari lahay maala fiqi baan rabaa waa in usul fiqi garanayo waxaan doonaya luqa alcarabiya waa inaan naxweedi sarfigeeda aan garan karay balaaqadeedi waxaan ubaahanahay waxa weya waxaan doonayaa inaan barto cilmi alxadiid waa inaan mustalaciisa aqaano waxaan doonaya cilmu tafsir waa ina waxa weeyaan aan aqaano ma garanaysaa culumu tafsiirka inaan garan karayo iyo muqadimaadkooda cilamada marka cilmi kasta wuxuu leeyahay fure furiis waa inuu soo maraa markaan doonaya in cilmi aan gaaro adawaadkataas ujeeda lan takuuna noqon maysid aaliba cilmi aaliba cilmi noqon maysid daalibkaasoo mutqinan ee sugay mutafaninan ee faniyaal badan fani funuun badan fan alxadiid fan altafsiir fan alfiqh fan ya muntafican mutafaninan a ah, saaxib lfunuun saasoo maaha lan takuna ma noqonaysa taariba cilmin mutqinan oo sugayo mutafaninan faniyaalow ah fani badan leh xataa yalija aljamalu ilaa awrka uu ka galo fi sam lkhiyaad yani waxa weeyaan maxaan dhihi lahay ma garanaysaa cirbada duleelkeeda ila uu ka galo cirbada meesha gadaashay ka duleesho ma ah awr inuu galo suurtagal ma taha maya ilaa cirbada duleelkeeda awr ou ka galo noqon maysid nin maaratay sugay faniyaasha oo fani badan maa lam tastakmil haddaadan dhammaystiranin adawaati dalika alfan fanigaasi yani horudhiciisa iyo culumta saaciideysa adadan daran marka qalabka adawaadka waa qalab lakin qalabka waa ujeedaa yani culumkaas wuxuu leeyahay muqadimaat iyo hordhac buu leeyahay cilmigaas marka fanigiisa waa inaad sugtid weyaan ilaa kasweys xataa tastakmila adawaati dalika alfan fa fi fiqhi fiqiga dhexisa maaratay waa bayna alfiqhi wa usuulih fiqiga usuushiis maanaa usuush waa dhamaystirataa si aad fiqiga u fahamto wa fi lxadiidi cilmulxadiiska dhexdiisa ma bayna cilmi riwaaya wa diraaya waa inaad maaratay ah, labadooda isku xirtaaho cilmiga riwaayada oo sanadka iyo cilmi diraaya cilmiga fahamka labadaas udhaxaysa maarata marka waa inaad qarta cilmi musalax xadiidka oo ku baraya asaaniidda iyo rijaasha ku baraya si aad u gaartid cilmiga diraayada fahamka ma garanaysaa riwaayada waa riwaayadu asaaniid waxawy si loo wariyay diraayadu waa fahamki falaa tatacana hadaalin adaals hadii kale ata furaha nugusid cilmika hadii kale ilaa haddaan saa samayn falaa tatacana ha isku daalin waxba fara ku keeni maysid qaala allahu tacala ilah wuxuu hi aladiina kuwa aataynahum lkitaab kitaabka kuwaan siinay yatluunahu way akrinayaan xaqa tilaawatihi akrintiisa xaqeeday akrinayaan fayustafaadu minha waxaa laga faaidsanayaa ana aaliba aalibcilmigu laa yatruku ka tegi maayo cilman cilmi xataa yutqinahu ilaa u ka sugo xaqa tilaawati akris dhame fiican ma garanaysaa oo sugay ila ka akrinaya maarata intaas waxa weeyaan waa aalib lcilmi wa fi xayaatihi alcilmiya waxa inoo hareyba waa laba fasaloo yaryar ah weyaan dii ilahay ilmimaha marka waxaan ilahay weydiisanaya subxana